bsmi اllahi الرxmaan الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdillahi الcusaymiy غafar allah lahu wlahm jamiica bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuynin can amr dinar can abi qabusa mowla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutun khasatan usul xadiid اlmustafa wاrasul mujtaba slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuuzuu bsacaadat اlcajl wاlajl fahada huwa اlmajlis السابع والثلاثين من مجالس إقراء وشرح كتاب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 asalka ah inuu aayad qur-aan ku bilaabo kadibna xadiid nabi calayhi salaatu wasalaam uu ku xijiyo wahaakada saasay ahaan jirtay laakiin meeshan fiqhiga baabka ayuu imaamku soo hormariyay caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay yustaxabu waxaa sunno ah an yaquula almubtadi'u qofka ku bilaabana bisalaami salaamta ama qofka bilaaba salaamta inuu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kelimadaas inuu muxuu ahaa ku dhawaaqa ayaa sunno ah weeyaan assalaamu nabadgelya calaykum dushiinna allah yeela iyo waraxmatullahi naxariista alle iyo wabarakaatuhu barakooyinka alle fayatiya wuxuu la imaanaya faya'ti wuxuu la imanaya afwan bidamiiri ljamci damiirka jamc ayuu la imaanayaa oo ma dhahay assalaamu calayka waraxmat ullaahi wabarakaatu bal wuxuu leey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wain kaana almusallamu qofka la salaama ha noqda calayhi dushiisa waaxidan qof keligii ha ahaado wayaquulu lmujiibu qofka ka jawaabana wuxuu leeyahay wacalaykum assalaam nabadgelyo dushiinna allah yeelay waraxmatullaahi wabarakaatuhu fayatii wuxuu la imaanayaa biwawlcafi wawlcafi uu la imaanaya fii qowlihi wacalaykum saas ayuu muxuua ah imaamka leeyahay caleyh raxmatullah xadiidka iyo oaad can cimraan ibni xusein radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cimraan ibni xusein jaءa rajulu nin u yimid ila nabiyi nabiga sala allahu aleh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum kelimadaas ku dhawaaqay faradda calayhi nabigu u jawaabay uma jalasa kadibna waa iska fariistay faqaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleh uma jaءa aharu nin kala yimid faqala wuxuu yidhi asalaamu calaykum waraxmat ullah faradda calayhi nabigu u jawaabay fajalasa kadibna waa iska fadhiistay faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu slam ishruuna waa labaatan uma jaءa aharu mid kalaa yimid oo saddexaad faqala wuxuu yidhi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh saddexdii waa isdabadhigay faradda calayhi nabigu u jawaabay fajalasa kadibna nabigeenu iska fadhiistay ninku iska fadhiistay cafwan faqaala nabiga wuxuu yidhi alayh sla slam alaaun waa soddon abu daawuud ayaa wariyey wtirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidka waa saxiixun bishawaahidihi oo shawaahid kale min xadiidi abi hurayra wahayrihi ayuu xadiidka leeyahay wa calayhi wuxuu noqonaya xadii saxiix bishawaahidihi weyaan riwaayo waxaa jirta cinda abi daawuud oo sanad xasan ah nabigeena sal allahu aleh nin kale inuu yimid oo afraad kadibna uu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wamaqfiratuhu weligen ma maqasheen ya qof saa'im ku salaam ma aragta weligiis ya marka saasuu ku dhawaaqay kadibna nabiga alai sl faradda calayhi faqaala arbacuun taana way jirtaa weeyaan marka laakiin sida mashhuurka ah waxaa weyaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bitariif tarbiicana waxaa weeyaan cinda abi daawuud ayuu muxuu ay ku soo arooray weeyaan ayib xadiidka siddeed boqol iyo labaiyo kontonaad an caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri um lmuminiin qaala lii rasul rsulkan wuxuu yidhi sal allah alay waslam haada kanayto uma jeedo ma aragto haada kanayto jibriilu jibriil waa yaqra uu ahrinaya calayki dushaada asalaama salaam ayuu kugu dul ahrinaya qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi wa calayhi dushiisa assalaamu nabadgelye allah yeelay waraxmat ullaahi wabarakaatuhu muttafaqun calayh waa laba qof issalaamayso midna uu malag yahay midna uu bani aadam yahay malagiina uu salaama muxuu bani aadamkii kadibna waasita u dhexeeyo oo nabigana udheeey alayhi salaatu wasalaam ilan malagan wuu arkayaa wuu la khitaabaya bini aadamkan asaga ka tirsanba marka nabigeena calayhi salaatsalaam waasitadaas markaas usoo gudbiyey basharkii oo ahayd mxua um lmuminiin aynoo u jawaabtay radia allahu tacala canha wa ardaaha ilan waxaa weyaan way hubtaa ficlan ficlan inuu mxuah jibriil nabiga la khitaaba alayh salat slam inuu la kulma ma ahan uma ahan amay uma ahan ama amaa uma ahan weyaan xaqiiqay u tahay radi allahu tacala canhu arda wakadalika asaxaaba saasay ahan jireen wahakada waqaca fii bacdi riwaayaati saxiixayn wabarakaatuhu wa fii bacdiha bixadfiha barkeedna waa laga xadfay oo mxu barakaatu kuma jirin waziyaadatu hiqati maqbuula marka qofka iqada ah ziyaadada uu ku kordhiyo xadiidkana waa maqbuula fi raajixi cinda ahli musalax xadii xadiiaad wacan anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal allah aley waslam kaana wuxuu aha idaa takalama hadduu ku dhawaaqa bikalimati kelima acaadaha uu nabiga soo celin jiray alaaan saddex jeer buu soo celin jiray xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo waida ataa calaa qowmin qola hadduu nabigu yimaado calayhi sala slam fasallama u salaama calayhim dushoodana sallama calayhim wuxuu salaami jiray alaaan saddex jeer uu salaami jiray rawahu lbukhaariy ayaa wari wahada arrinkan oo saddexsaddexda in laga dhiga ah salaamta khaasatan maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa maa ida kaana hadduu yahay aljamcu jamaca iyo fadhiga kaiiran mid badan weyaan saas lagu xambaaraya oo jamaca hadduu badan yahay oo nabiga markuu alai sl soo mara assalaamu calaykum qaaran maqlaynin kadibna assalaamu calaykum qaar kale assalaamu calaykum kadalika kelimada saas weeyaan xukunka qaabkaaan maqlaynin hakada saas ayaa imaamka waa lagu xambaaraya ayuu leeyahay raximah اllah raxmatan waasica an miqdaad radi allahu tacala anhu arda fii xadiiihi awiil xadii dheer ayuu lahaa miqdaad qaala wuxuu yidhi miqdaad maxalushaahidku marka imaam kusoo gaabsaday caleyh raxmat ullah hada afyad haddii xadii walba sida uu yahay loo soo guuriye kitaabka hadda ayuu muxuu aha nagu cursaaday oo laba kun oo xadii mararka qaar waxa laga yaaba ryaad loo haysto wax kitaab iska kooban bukhaariga iyo muslimka mararka qaar uu ka culisya axaadiistiis waa axaadii murakasa ah. waa axaadii waxaa weeyaan abwaab taabanaysa runtii riyaad saalixiin waa qofka hadduu soo gala miro badan iyo ubax badan iyo howlo badan ay ku dhex yihiin inta badan qofka kama dhammaado inta balfiir inta fiir wahaakada marka kitaabka ma sahlano lidaalika wuu soo gaabiyey wuxuu leey marka xadiidkaas dheera ah oo la soo gaabiyey qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahanay narfacu kuwa u qaadno oo u reebno lilnabiyi nabigeena sal allahu aleh ali wslam nasiibahu qaybtiisa min alabani caanaha nabiga caanahu jeclaan jira alayh slat slam wahuwa alfitra qaybtiisaan u qaadi jirnay narfac uma naxfad abcan meel baa loo dhigi jiray oo fa yajiu wuxuu imaan jira nabiga fi leyli min alleyli habeenku imaan jiray oo fa yusallimu nabiguu salaami jiray tasliiman salaam laa yuuqidu aanan kicinayn naa'iman qof hurda aw yusmicu uu maqashiyo alyaqdaan qofka soo jeeda uu maqashiyo fajaءa nabiyu nabiga yimi sal اllah alيه ali waslm faslm wuu salaamay kama kaana yusalimu siduu nabigu salaami jiray ayuu u salaamay rawahu muslim xadiidka dheeraay ayuu ahaa weyaan maxalu shaahidka marka waa salaamta ahlu beytka in la salaamo tan labaadna salaamta inay noqonin muscij muscij asalaamu calaykum dad baa hurdi qofki inuu iska dhawaaqa waxaa iyadana laga qiyaasan karaa qofka hadduu gurigiisa oo kale wakhti dambe yimaado inta badan intuu gambaleelka taabto kadib qararac ka siiy ummadii carruurta ay wada kacaan waxaa ka haboon qofki inuu mxuu ahaa eh, telefoon iyo wax noocaas ilan mogta qof telefoonka qofka qolka ku jiru maa maqli laakiin gambaleelkaas waxaa weeyaan qol walba gurigaas toban qol haduu laga wada maqlaya marka kadalika waxaa la mid ah baashaan muxuu ahaa baabuurka hoonkiisa ayaa ka mid ah ayadna saas kale qofka wakhtiyadaas dam hadduu inuu dadka usan saas ku dhibin oo dadka hurda uusan ku kicinin dad waxaa jira haddii marba ay hurdo ka kacaan dibdam aan hurdayn oo imtixaaman ayaa jira dadka ka ah. marka jawaanibtaas in la ilaaliyana xadiidka laga qaadanaya siduu nabigeena cadday sal slm bificlihi xadiidka aad waan asbaab binti yaziid radi allahu tacala canha ana rasul lah sal l slm nabiga alle mara wuu soo maray fi lmasjidi masjidka yowman maalin buu soo maray wa cusbatun koox oo min anisaai haween ahna qucuudan ay fafadhiyaan fa alwaa nabigu u raariciyey ishaaray biyadihi gacantiisa bitaliim salaamta ayuu nabiga saa ugu ishaaray alayh salaa salaam saas ayuu nabigan uu ishaaray rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan wa haada imaamka baabkan waad arkaysaan isaga ayaa noo tafsiirinaya wahada arrinkaana maxmuulun waxaa lagu xambaaraya cala annahu nabigana sal allahu aleh ali waslem jamac inuu kulmiyey bayna allafdi dhawaaqa iyo iyo walishaarati ishaarada inuu nabiga kulmiyey ayaa lagu mxuu ahaa xambaaraya weyaan wayuayidu waxaa ayida ana fii riwaayati abi daawuuda fasalama calayna nabiguuna salaamay xadii waxaa jir saxiixa ah oo nabiga sugan alai slat slam yahuudda inay isku salaamaan farta isku salaamaan nasaaradana ay gacanta isku salaamaan suulka iyo waxyaabahaas iyo waa taqaanaan inkasta oo waxaa weeyaan aad arkaysa mararka qaar inay mxuu ahaa iyagoo saas saas maxay ula jeedaan saas hadda waad aragtaan saana waad aragtaan saana waad aragtaan ishaaraadkaas qaar muxadiiinta qaarkood ayaa mxuuha saas samayn jiray laakiin asal ahaan waxaa ula nimanka yahuudda inay isku salaamaan gacanta bedelka muxuu ahaa taas wax la midka kadalika nasaaradana inay faraha isku salaamaan ayaa asal u ah xadiid baa nabigeena kaga sugan alai sl sl arrinteeda wa calayhi marka imaamka halkaas ayuu laaxidaya meeshaas ayuu fiirinaya wuxuu leeyahay arrintan waxay ku xambaaran tahay haddii la jamci bayna asalaam wa bayna alishaara ile dumarkii gacantiga looma dhiibi karo innii laa usaafix annisa marka in marka assalaamu calaykum ama assalaamu calaykunna hadba sidii muxuu ahaa siiqada ay noqota weyaan saasuu imamka leh aleh ramat marka canaa badan iyo wax badan asagaaba naga kaafiyey xadiidkaad waan abi jurayin waxaa laga wari aljuhaymiy radi allahu tacala canhu qaal wuxuu yidhi ataytu rasuula allahi sal allahu alay waslm rasuulka alanu imid faqultu waxaan idhi calayka asalaamu yaa saas ayaan ku yidhi calayka ha ahaato asalaamu nabadgelya yaa rasuul rasulka allow sal allahu aleh ali waslm qaala taqul ha jurayow calayka asalaamu saas ha u dhawaaqin oo saas ha u dhigin fa inna calayka asalaam taxiyat lmowta dadka dhintay oo dadka ahlu muxuu ah qubuurka ama ahlu qubuurta ayaa lagu salaamaa saa u salaamin weyaan oo bahasha halkaa ka bilaabin oo assalaamu calaykum halkaas ka bilaab weyaan wahada culimmada waxay leeyihiin markay aad xadiidkan ugu hadlayaan hada almru lilnadbi walistixbaab iyo siiqadii waalidkeed la raaco midda kale jaahiliga ayaa dhaqankaad lahaan jiray daahiriga ayaa lahaan jiray had sooma hore dad ka mid ah assalaamu markii ay qolyi yidhahdaan iyagana maxay yidhahdaan ya wacalayka asalaam saasay dhahayaan wacalayka assalaam marka taqriiban eh, muxuu ahaa waa soo aroortay in la ilaaliyo siduu imaamka hore u sheegay ayaa aad u wanaag badan oo habboon weeyaan nacam rawahu abu dawud tirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiix waqad sabaqa bituulihi baabu adabi salaam salaamta adabta ay leedahay ama aadaabta ay leedahay ayuu baab yahay weeyaan xadiis sideed boqol iyo toddoby kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuul allah rasulka al sal allah aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi yusalimu ha salaam alraakibu qofka wax saaran cala almaashi qofka luweyna ha salaamo weeyaan wlmaashi qofka luweynaana cala alqaacidi qofka fadhiyo ha salaamo weeyaan wlqaliilu cidda badanna wlqaliilu cidda yarna cala alkaiir cidda badan salaamta weyaan muttafaqun calayh wa fii riwaayatin wasagiiru qofka yarna cala alkabiiri qofkii weyn ha salaamo marka maraatibtaas ayaa loo baahan yahay yar wuxuu salaamayaa kan weynuu ku bilaabayaa jamaacada waa la salaamaya oo muxuu dadka yar ayaa salaamayaan kadalika qofka wax saaran ila degdega isaga ayaa madinatu liistijaal baabuuraad saaran tahay ummadda inaad salaamto adaa lagaa dooni qofka socda ummadda fadhida isaga ayaa laga rabaa inuu mxuu ahaa salaamo soomaalidan waxay yidhahdaan qof socda salaam ka qof fadhiyana soori ka fila haddii qof socda inuu assalaamu calaykum inuu yidhah u salaamo seetihiin kan fadhiyana shaaha iyo qaxwada inuu shubo lidalik soomaalida ku dhaqmaan waad markii qofka maqaayad looga yimaado inta badan yaa kharash yaa bixiyo ya haddii xataa qofka socdo muxuu dhaqaalo fiican haysto odkan muxuu fadhiyo iska gacanyaryah asalka waxaa weye annagaad nooga timid waa soo ma marka qaacidadaas bay ku camal faleen xataa maqaaxadihii ay ka gasha weyaan waana wax aad u fiican naam xadiid siddeed boqol iyo siddeed iyo kontonaad wacan abi umaamata suday ibni cajlaana albahiliyi radi الله tacala canhu qaal wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah aleh ali waslem ina wla annaas dadka waxaa uga habboon xagga aqbalka iyo qurbiga billaahi alla weyne man ayaa ugu habboon weeyaan inuu u dhowaado ugu habboon mu'miniinta iyo dadkaba waxaa weeyaan waa qofka salaamta dadka ku bilaaba oo assalaamu calaykum assalaamu calaykum yirahda rawahu abu daawuud biisnaadin jayid wa rawaahu tirmidi ayaa wariyey can abi umamata radi allahu canhu qiila waxaa lay ya rasuullahi alrajulaan laba nin oo yaltaqiyaani kulmaan ayhumaa koodeeba yabda'u bisalaami salaamta ummadda ku bilaabay laba qofaa kulmayaan marka in indhaha layska eego muxua nin walba kan kale u ama laysdaba mara miyaa mis muxuu aha maraatib baa jira maraatib baa jirto qaala wuxuu yidhi soo sheegnin wa laakiin maca dalika afdaliyada waa tan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi iyo baqitaanka biاllahi tacala alla weyne qaala tirmidi wuxuu yidhi hada xadiiu xasan wahuwa axiixun xadiika waa xadii saxiix weeyaan baabu istixbaabi icaadat salaami salaamta la soo oo mar labaad lagu dhawaaqo sunanimada ay tahay calaa man qof takarara uu soo noqnoqday liqaa'ahu la kulankiisa takarara waxaa soo noqnoqday liqaa'uhu la kulankiisa ayaa soo noqnoqday calaa qurbin dhowaan bian dahala inuu galay u soo galay uma intaa kadibna kharaja uu baxay fi lxaali isla markiiba aw xaala uu kala dheteeday kala dhexgalay baynahuma dhexdooda shajara geed iyo wanaxwiha aw wanaxwuha iyo wix lamid marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sunanimada ay sunnada tahay eh, cafwan eh, imaamka wuxuu leeyahay sunanimada sunnada ay tahay qofka salaamta inuu muxuu ahaa marlabaad ku soo celiyo waxaalade qofka haddii ay la kulankiisa ay soo noqnoqoto aad la kulantay haddaad la kulantay shan daqiiqa kadib aad la kulantay mar kastaba assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu kow qofka wuu kuu soo galay kadibna wuu baxay isna inuu muxuu ahaa salaamo uu soo noqday kabuu hilmaamay markuu yimaada asalaamu calaykum kitaabuu hilmaamay markuu soo noqda asalaamu calaykum biyihii muxuu haafka ahay ka tagay uu hilmaamay assalaamu calaykum haakada inay muxuu arintayda sunno tahay ayuu imaamku baabiyey caleyh raxmatullah kadibna waxaa kale uu sheegay waad socoteen waddadii xiriiriya ahayd geed baa dhexdiinna maray ama derbi ayaa dhexdiinna maray kadibna waad kulanteen ama aadna albaabkaad ka baxay ninkanad ka baxay dhexdaas kaga soo dhacdeen assalaamu calaykum ayadna inay muxuay sunno tahay ayuu imaamka caddaynayaa ood u baabayey baabka weeyaan wuxuu u deliishanaya xadiis aad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu fi xadiii lmusii'i salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey oo macruuf wa cinda ahli hada alfan way yaqaanaan ninkii salaada ayaa loo yaqaanaa weyaan ninkaas xadiidkiisii abi hurayra wuxuu ku cadday annahu ninkaas jaa inuu yimid oo fasalla uu tukaday masaajidku yimid fasalla uu tukaday uma jaa ila nabi nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam fasallama calayhi nabiga ayuu salaamay faradda calayhi salaam nabiga salaamta uu faqaala wuxuu yidhi irjic warniyahu laaba oo fasalli tuka fainaka adi lam tusalli maadan tukanin farajaca ninkuu laabtay fasalla wuu tukaday uma jaaa waa yimid maxalushaahidka waa kan marka uma sallama wuu salaamay laba rakc ayuu tukaday mar labaaduu yimid fasallam wuu salaamay cala nabiyi nabiga sal allahu aleh ali waslem xataa facala ilaa uu ka sameeya dalika arrinka isaga ah alaaa maraatin saddex jeer ilaa uu ka sameeya muttafaqun calayh ninkaas marka sunnu tukadaa laba rakca wuu soo noqdaa nabigu salm aleh slam laba kaleu tukadaa kadibna nabigu salm aleh slam laba kaleu tukadaa nabigu salm aleh slam intaa nabigu mxuu ahaa wuu ka radiyaa xadiidka siddeed boqol iyo lixdanaad wa canhu abi hurayra waxaa la wari can rasulilah rasulka al sal allah alay slm qala nabigan wuxuu yidhi idaa laqiya axadukum midkiin hadduu la kulma ahaahu walaalkii ahaahu fi lislaam abcan walaalkii la dhashay laazim ma ahan falyusallim ha salaama calayh dushiisa oo assalaamu calaykum waraxmat ullahi ha yidhaahdo fain xaalat baynahuma shajara fain xaalat haddii ay kala dhex gasho baynahumaa dhexdooda shajaratun geed aw jidaarun ama derbi aw xajarun ama dhagax uma laqiyahu kadibna dhagaxa tabcan kan yar inuusan heenay u badantao kan weynoo dee kala qarin kara inuu yaha laga yaabaa uma laqiyahu la kulma falyusallim calayha salaam rawahu abu daawuud ayaa wariyey xadiidku waa xadiid saxiixa ah weyaan sida imaamka eh, alalbani caleyh raxmat ullah uu sheegay baabu istixbaab salaami salaamta suuranimada yuu baab yahay idaa dahala qofka hadduu gala baytahu gurigiisa hadduu gala qofka markuu gurigiisa gala inuu inuu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu u yidhahda inay sunno tahay ayuu baabkan imaamku baabayay caleyh raxmatullah qaala allahu tacala kacaadatihi sidii ah, caadada ulahan jiray aayaadka ku bilaabay marka qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi fa idaa dahaltum haddii aad gashaan buyuutan gurye haddii fasalimuu salaama calaa anfusikum nafafyaalkiina salaama taxiyatan salaam oo min cind illaahi allah xaggiis ka ahaatay mubaarakatan barakaysan ayibatan ee wanaagsan saasuu rabbigeen leh subxaanahu wa tacaala xadiidkaieedqoqoaad waan anasin radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas qaala lii rasul rsulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam nabigeen wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiyow idaa dakhalta haddii aad gasho calaa ahlika ahalkaada haddii aad u gasho fasallim salaam yakun ha ahaato oo yuujad ha la oo ha dhacda meeshayda barakatan baraka calayka dushaada wa calaa ahlika ahalkaadaba rawahu abu daawuud ayaa wariyey waqala wuxuu yidhi abu daawuud xadiiun xasanun saxiix weyaan xadiidka waa xadiid xasanun bishawaahidihi xaleyna waxaan soo sheegnay ama habeen hore ay ahayd xalay ahayd cafwan alxasanu bishawaahidihi waa soo sheegnay sooma ya mise waad maqnaydeen xasan bishawaahidi muxuu ahaa xadiiyaha kale maxay yihin marka ma lafdigay ku kala duwan yihiin macnaay ku kala duwan yihiin ma taabicay ku kala duwan yihin ma saxaabay ku kala duwan yihiin lafdigay ku kala duwan yihiin kucil ku noqo shawaahid marba haddii la sheego shaahid maxaa nidhi oo markhaati saxwa laakiin markhaati o dhan miya marka halkaan aan joogno laba shay aan kaa rabaa shaahid wuxuu yahay iyo xasan likhayri wuxuu yahay kii aad taqaana fadl hawaahid seeyani uruqtaas uruq waa aye xasanna liayrihim fadal ka noq adiga a tamaam haye shawaahidna marka adikan waa hada xadii yushaad hada xadii laleeyahay muxuu yahay ama xasan bishawaahidii amaba saxiix bishawaahidihi xadiiyo kale maxay indee ma lafdigiya ah, fadal sheekh nacam ruwaadee waa kuwehe waa kuwe martabadee wa xali waa in sheegna sheekh may xasan iyo dhib ma laha shawaahidaas xadiidka marka laleey yashhadu lihaada shaahid maxaa la yidhahdaa allah yaftax calayk hada huwa lidalika shaahid lama dhihi karo xadiidka ila ida kaana asaxaabiyu yakhtalifu can asaxaabi halkaas ayadaa muhiima marka midda kalena waa saad sheegteen jazakum allah khayran marka xadiidku xadiidka siddeed boqol nambarkeen joogna naam baabu salaam salaam la salaama cala sibyaani dhallinyarada iyo carruurta la salaamo ayuu u baab yahay weyaan weliba sibyaanka waa carruurta weeyaan xadiidka siddeed iyo laba iyo lixdanaad can anasin radia allahu anas marra wuxuu soo maray calaa sibyaanin carruur ayuu soo maray fasalama calayhim waqaala kadibna wuxuu yidhi kaana rasuul rasuulka al wuxuu ahay sal allahu aleh ali wasalam yafcaluhu mid arrinkaas sameeyo muttafaqun calayhi saasuu nabigeenna caddeey calayhi salaatu wasalaam kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yafcaluhu ay bayanahu bificlihi marka in carruurta la salaamo inay fiican tahay hadda culimmada iyo dadka akhyaarta ah inay carruurta ku laamaan oy salaamaan oo waxyaabahaas waxyaabaha aad ku wanaagga badan hadda waad aragteen qolyahan kaniisadaha iyo dadka noocaas ah caruur lagama yaabo inay maraan iska tagaan ay marayaan nanacay u qaybinayaan way u sheekaynayaan wahaakada wixii shubha ku ridi karaan ay ku ridayaan way dadaalaan marka culimmada iyo akhyaarta iyo dadka muxuu aha talabat cilmiga ahna inay mabda'aas la qaato wax wanaag badan weeyaan baabu salaami rajuli ninka salaamta u salaamo calaa zawjatihi haweenaydiis u salaamo iyo walmarati haweenayda oo min maxaarimi maxaarimtiisa ka mid ah. ajnabi ka wa cala ajnabiyatin ajnabina inuu salaamo iyo waajnabiyaatin ajnabiyad waa hal gabar oo ah. iyo waajnabiyaatin gabdha badan oo ajnabiyaad ah oo ajnabi ka ah. ka baqayn alfitna fitna uusan ka baqaynin fitna bihinna ayagu fitna ka baqaynin iyo wasalaamuhunna ayaga inay salaamaan bihada shari shardiga aan sheegnay inay isagana ku salaamaan ayuu u baabya baabkan weyaan marka masalada waxay tahay qofka inuu xaaskiisa salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hadal ma inuu salaamana oo gabdhaha maxaarimtiisa ood guur aad ah, isgeynin oo guur ay qabanaynin ayadna dhib ma laha laakiin masalada taal waxay tahay gabar ajnabi ah ma salaami kartaa asalaamu calaykum waraxmat ullah gabdhaha ajnabiyaad ma salaami kartaa asalaamu calaykum waraxmat ullah haye sheekha marka wuxuu leeyahay kala fiirinaya haddii fitna uu ku fitnooba aamin laga yahay wuu salaami karaa laakiin haddii aan aamin laga ahayn oo qalbiga mxuu ahaaye fayamaca aladii fii qalbihi marad inay dhacda ay khatar tahay in marka qofku ka fogaado wey markaas saas weyaan macnaha uu sheekha u cabiray waxaa aad ugu badan qolyahan hadda muslimiinta aanan naha soomaalida ahayn gabar haddii ay kaa hor dhimaado oo muslimada waxay leedahay mubaasharatan assalaamu calaykum calatuul waa salaamta waa kuu dhiibaysaa ama kaliga ahaw ama jamaaca ahaada soo waad aragteen aan filaya arrintayda laakiin gabar soomaaliyeed ma ku salaamaysa ya kuwaasaa nabadgelyada ku fiican kuwaanan ku salaamaynin lakin <laughs> kuwaas waa kudugsanayaan aslan qofka waa ariiba fi lislaam waliba haasatan meelaha atraafta ay u badan yihiin mogta markay arkaan arkaan indhaha ku saaraan waxa weya ku weheshanayaan markay kaa hor timaaddo kun gaalay kudhex jirtaa mogta markay kaa hor marka araggaadaas ay weheshani kadibna assalaamu calaykum kuwaasoo kale wax fidnoo haweyn inaa jirto ma mayna soomaalidii iyagana aad ba iskuuma sii fiicna dhanka asagana malayna marka ayb alcumuum marka haddii fitna aamin laga yahay ishkaal weyn ma jiro insha allah tacaala xadiidka iyo aad waan sahl ibni sacdin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi kaanat waxa ahayd fiina imra'atun haweeney wa fii riwaayatin kaanat lana annaga waxaa noo sugnayd cajuuzun islaan weyn ajuusa annaga kuwaan dhahna weyaan cajuusa annaga waa cay moogta cajuus waa qof weyn qof weyn waa nacam ta'hudu jirtay min usuuli silqi geed khudaar ah oo waxa weyaan amaba ha noqdo waxyaabahan baquuliyaadka ay carabta dhahaan oo maalan digirta iyo misirta iyo waxyaabaha noocaasa ah, waa wax u dhow mararka qaarna waxaa weyaan sawiradiis markaan aad barbaarayna waxaan ku arkay kabajka qaar u yaro eg iyo qaar waxaa weyaan u eg xitaa cagaarka caadi u ee babalaarsan noocaasa soo qaadi jirta adiga waa noocun qudaarta ka ah, waa qolyaheenni hore meesha ay dhihi jiraan yacrifu ahluhu yacrifuhu ahluhu minhaajka markay marayaan mxuuha asmaada badan oo mxuuahaqod markay soo marayaan idkir baa la sheegi wax badan baa la sheegi moogta kadibna waxay leeyiin yacrifu ahluhu yacrifu ahluhu yacrifu ahluhu yacrifu ahluhu labaatan shay laga yaaba inay kumariya shiiqu u kumariya uu ku yidhahdo yacrifu ahluhu annaga waxaan leenahay yacrifuhu ahluhu marka waa geed mxuu ahaa khudaarta khudaar ah weyaan geed khudaar ah weyaan marka geedkaas ayay mxuu ahaa xidadkiisa ay soo qaadi jirtay asalkiisa fataraxu kadibna waxay ku ridi jirtay oy dhex gelin jirtay fi lqidri dheriga wa tukarkiru waxay burburin jirtay oy shiidi jirtay xabbaatin in yar oo kooban oo min shaciirin qamadiah ayay shiidi jirtay faidaa sallayna aljumcata markaan jumcada aan tukanna wansarafna aan ka soo laabanna nusallimu calayha waan salaami jirnay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh oo fatuqadimu ilayna kadibna waxay abaalgudna oga dhigi jirtay salqigaas iyo qamadigaa yaroo muxuu lisku shiiday carabta hadda waa yaqaanaan oo hadda waxay sameeyaan shurbada oo kale markay samaynayaan shurbadeenna caadigo inta caadi qamadi inta la shiido la kariyo kadibna caanaha lagu daro shurba waxaa abadan uma yaqaanaan waxay samaynayaan hilibaa la karinayaa maraq badan baa lagu dari kadibna qamadigaa soo shiidan iyo wix la midka ah ayaa dusha loogu waa lasu karnaya marka biyaba waxaa looga dhigaya marka marqi kadibna waxyaaba kale way ku dardarayaan marka ma shurba ma maraqa kalama gelin karta xataa qaar dadka aan soomaalida aad muxuu ah ka yaraa khanisaanoo aad muxuu ah uma sii soomaalida ilaa ay ka baranayaan suug u dhowaanaya marka noocaas ayaa taqriiban uu dhow yahay marka wiilashaas marka xirta ah oon waxu haysanin oo saxaabada ka mid ahay sahl binu sacdin raggiisii waa taqaanaan asaacidi markay salaad jumca ka soo baxaanay way ku talagelaysaa waxaa weeyaan tacalluqi adiga wa oo had soomaalidaba ay taqaan way soo marayaan way salaamayaan kadibna cunay laba faa'iido weyna ku jirta tan koobaad alixsaan ila alfuqara walmuxtaajiin muxsinaday ahayd qofta ayada ah halkaanay joogi jireen ummahaad muxsinaata ah, nairobi oo xirta markii gobollada laga imaado hadda cid muxuu isu baahan waa iska yaraatay guryaha karaysnaan jiray oo ummahaad hadda magacahooda koleyba ragga horeba yaqaanaan ninka markuu yimaado guriyuu degayaa cunnada hal meel baa lagu soo karini hooyooyin ayaa muxua u taagnaan jiray oo dadka xirta iyo dadka muxua magaalada qurabada ku ah siin jiray tiioo kale waa markatan tiioo kale waa faa'iidada labaadna waxaa weeyaan waan salaami jirnay oo in muxuu ahay ajnabiyad ay ka tahay wayna salaamayaan licadami wujuudi اlfitna nacam ayib xadiid sideed boqol iyo afar an umhani radi allahu umhani fakhitata binti abi aalibin radia allahu tacala canha qaalat waxay tidhi ataytu nabiya nabigaan u imid sal allah alay slam yowma alfatxi maalinta fatxu maka ayaan u imid wa huwa nabigan yaqhtasiru kor mayrna oo qabaysana wa faatimatu faatima binti rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam wa faatimatu binti rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam tasturuhu ay asturaysa bithawbin mara ay ku asturaysa fasallamtu calayhi waan salaamay wadakarat alxadiia xadiidkan way sheegtay rawaahu muslim xadii xadiis dheer buu ahaa oo muxuu ahay eh, rakacaadka duxada ay waxbay weydiisay xadiis waad garanaysaan marka maxalushaahidka marka waxaa weeyaan nabiga calaih sala slam umuhani inay salaamtay ayaad ka garanaysaan weeyaan umuhani waad garanaysaa mar intuu muxuu nin ay magangelisay kadibna cali u damcay inuu qoorta u dheeray soo ma xasuustaan kadibna nabiga ay u timid zacama caliy marka inuu sheegay cali inuu qof isaga martigeliyey ay martigelisay isaga ay muxuu ah ammaangelisay oy magangelyo siisay inuu inuu dila rabo markaasaa nabiga muxuu yidhi alai slat qad ajarnaa man ajarti yaa umma cali inuu ahay filaya haddii aan khaldanay alay naam xadiidka siddeed boqol iyo shan iyo lixdanaad asbaab binti yaziida radi allahu maxaa idin qoran canhu baa idin qoran meeshaan filaya ani kolley canhu ii qoran canha idin qoran khalad waa wacan asmaa binti yaziida radia allahu canha qaalat waxay tidhi mara calayna anabiy nabigaan muxuu ahayna soo maray fii niswatin dumar annagoo ah fasallama calayna waana salaamay rawahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiidun xasan wa hada lafdu abi daawuud walafdu atirmidi ana rasuula allahi sala allah alay waslem mara wuu soo maray fi lmasjidi masjidka yowman maalin wacusbatun koox oo min annisaai haweenka ka mid ahna qucuudan ay fafadhiyaan fa alwaa biyadihi nabiga wuxuu u ishaaray gacantiisa bitasliimi salaam buu ku ishaaray weeyaan waa noo soo hormaray xadiikaas baabu taxriimi ibtidaa'ina baabu taxriimi ibtidaa'ina inaan ku bilowna ama ku bilowganaga xaarannimadiisa alkaafira qofka gaalka ah bisalaami salaam aan ku bilowna inay xaaraam tahay iyo habka looga jawaaba alayhim dushooda iwa istixbaabi salaami salaamta inay sunno tahay ala ah, ahli majlisin majlis dadkiis iyo dad boos fadhiyo fiihim dhexdooda ay yihiin dad muslimiin iyo wa kufaarun gaale ay yihiin weyaan baabkan imaamka muxuu ahaa u baabeeyey in ay xaaraan tahay o annaga muminiinta haddii ana qofka aan dhahno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waafagaarka lagu bilaabo inay bannaaneen ka warrama marka hamjaambo in la yidhaahdo iyo kayf alxaal iyo iska warrama ilan soomaalida qaar hadda qaar gaalaa ku jira soo mogdi qaar waxaa weeyaan hadda muxuu ahay gaaloobayaa jira omjambo iyo muxuuaha sawaaxiligan waan jajibinaya umayna marka iyo muxuu aha wixii la midka ah ka warrama mal jawaab habaar yaako habaar zeenu ka warrama iska bannaan sooma laakiin mishkiladda waxay ka taagan tahay ninkan waxaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi ninkaana ma mudna arrinta ayada ah, rabbi subxaana wa tacala rabbigu untay ayuu diiday ku kufriyey marka ma in salaam lagu bilaabo oo raxmad loogu duceeyo oo baraka alla loogu duceeyo ma mudna laa yastaxiq walaa yastaxiq asalaam aslan tan labaad waxaa weeyaan haddii ayna salaamaan marka jawaabtu maxay noqonaysaa kadibna gaalo iyo muslimiin haddii ay meel wada fadhiyaan ayadna inay sunno tahay inaad assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu tidhaha qaasidan almuminiina muminiintaad u qasdaysa adiga qasadkaada waa iyaga hal muminba ha ahaado duhur qasadkaada waa halkaas weyaan xadiis sideed boqol iyo lixdan iyo lixaad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul rasulka al sal la slam qal nabigan wuxuu yidhi laa tabda'u lyahuuda yahuud ha ku bilaabina walanasaaranasaaradana ku bilaabina bisalami salaamha ku bilaabina weeyaan faida laqiitum haddii aad la kulantaan axadahu midkood fii ariiqin jid faadaruuhu u dhibaatageliyo ilaa adyaqihi jidka meesha ugu ciriiriga badan u dhibaatageliye weyaan rawahu muslim imaam muslim ayaa wariyey eh, masaladan masaaisha fiqiga badan u baahanay ka midta tan koobaad bilaabitaanka in salaam lagu bilaabata waa iska caddahay waadix weyaan laakiin masalada faadaruuhu ilaa adyaqihi in loo dhibaatogeliyo meesha ugu ciriiriga badan ka warrama waa markii cize islaam ay jirto oy ahli dime yihiin oo ayaga adille ay yihiin hadda ayaga ayaa wax maamula kadibna waxaa weyaan faadaruuhu ilaa adyaqihi masaladan oo masaaisha u khuduucaysa fiqi lwaaqic waa muhiim jiddan marka meelaha masaaliqda ay ka dhacdo oo waxyaaba badan ay ku hallaabaan ay meelaan ka mid tahay marka aad halayskaga dhowro weyaan xadiiaad dumarkii la qabay iyo dumarkii walaalaha ahaa iyo gabdhihii muslimaadka ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi idinma bannaana xaquma lihidiin bartamaha jidka inaad muxuu ay martaan ee dhinac mara uu nabiga ku yidhi alayhi salat slam ayaa maanta inaad adiga ka leexato weliba xijaaban ayaa xaaraan ay ka tira kaa leexato waa in adiga aad leexato ah. Ah. Hmm. Ah. waxaad u reexi <laughs> haday gabar soomaalida marici lahayd gabar soomaali hadii ay marici lahayd waxa wey xugun caam ay u baahan gabdhahan soomaalida waxay u baahan yihiin madowgii iyaga waxaa xeshood badan u fiirsada arrinta ayada gabar madow haddii ay ka hor imaado oon muslimad ahayn inta badan kulli maaha inta badan way kaa leexani haddii ayba aragta ku soo jeeddo way kaa leexani laakiin gabadha soomaalida ah waa inaad adig ka leexad u fiirsada gabar soddon iyo shan ka yar ama soddon ka yar taqriiban wixii ka weyn waa gabdhihii hore oo makhyaarta ahaa laakiin gabdhahan dambe wax badan baa u baahan yihin runtii arrinta ayada marka ducaadda iyo dalabata cilmiga iyo akhyaarta iyo odayaasha iyo in xoogga la saaro oo cilmiga uu batay laakiin camalfalkii ha yaraaday xishoodkii ha gabadha waxay u haysataa aq inay leeda midi kale dhagaha loogu riday xuquuq dumarka xuquuq dumarka xuquuq dumar kurid kurid kurid kurid annaga waxaan u baahana xuquuqda ragga hadda hay-ad istaagto xuquuqda ragga aan u baahana sida dhabta horta kuwan yurub jooga ayaga allahu naxariisto iyo maraykanka kuwaas kuwaas waa muxuu ahay ku dhuujiha lagu dhuujiya iyaga aadda loogu dhuujiya ayagaa u tageen mogta ayagaa doonteen kuwaasaa lagu dhuujiye laakiin annaga kuweenaan yaraa dhexaadkaaba hadda u baahan u dooda oo u qaylisa ragga dhabti arrinta ayada dib u fiiriya inta ulmi oo ragga lagu haayo inkastoo waxa weyaan eh, horaan dhib aan geysanay nagala gudaa marka wax badan aan layn moogta oo gabdhaha dhib badan baa lagu haan jiray niminka ree cadays ay ahaan jireen hadda gabdhaha waa la laxlaa garanaysan yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarituu nisa'a karhan gabdhaha hadda marka laga dhinto dumaalkaoo kale shaki ma lahan inay u maslaxo roon tahay inta badan haaliban anuga adeeradiis inay gabadha guursadaan inay canuga ilmaha u maslaxa badna shaki mala waad ogsoontihin adinkaba waa taqaanaan arrinta iyada marka waxaa la rabaa laakiin cantaraad inay noqoto gabadha ay raalli ku tahay oo reerka ay raalli ku yihiin laakiin qasab sandulla in la yidhahdo muxuu ahaa waa inaad muxuuaha dumaan lahaato waxyaabaha dulmiga ah oo madaakhisha ee qolyahan xuquuq dumarka u qayliyo xuquuq dumarna ma rabaan xuquuq dumarta ay u qaylinaan waad hadda xeebaha faransiiska wax ka dhaca waad gabar muslimad ah oo mara xiran weliba xijaabkaas ninka xijaab u haystaan waa gabar buuma iyo funaanad iyo madax duub xiran taasaa xijaabah waa buumay wadata buuma maaha xataa maaha wax yar adag buuma wa marka kii yaa loo dayn laay oo si inta loo soo diray muxuu ahaa bahalla murqahood u maranaysa muxuu ahay tyson inta loo soo diraya waxaa weyan gabadhi xoog lagaga siibi oo weliba ay ummaddii dhan wada daawanaysa caalamkan uu fiirsanaya xuquuq dumarka uquuqda marxay taalla baabkaas hadii la gala waa baab aan xirmayn marka gabdhaha u bahan yihin in la wacyigeliya sheekh in la riixo ma ahane in la wacyigeliya ay u bahan yihin oo loo sheego xaqooda ay leeyihiin iyo xaq muxuu ahay lagu leeyihin jidka xaquma laha inay bartamihiis intay muxuu ahay isballaariyaan ay saas ugu laafiyoodaan raggiina kadibna ay derbiyada muxuu ahay shaatiyada iyo khamiisyada iyo imaamadaha ay ka dafaan mushkiladdan haystee ka xaqiiqatan laakiin adin gaarisa loo jumra gabar muslimad inay kaa leexato maba kuu jeeda horteedaba hadday kuu jeedana waxau indhaha intay saas muxuu ahaa kaaga gelisay muxuu aha saas ku maraysaa bismillah bismillah bismillah bismillah war wiilash yar laba garay qobahan muxuuha iyo dadkan muxuuha iska un cimaamadleyda maxaa laga rabaa ayib waaya caawa dee fatwa ay koleyba qofka haddii gaalnimo lagu huba haddii gaalnimo lagu huba eh, alaykum ayaa la leeyahay haddii lagu hubin laakiin asalka qofka hadduuba assalaamu alaykum inu muslim yahay waa asalka laakiin masalaa jirto culimmada ay taarayaan masalada waxay tahay qofka hadduu yidhaahda asagoo rasmi aad u maqlaysid asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhuna gaal uu yahay ma jawaabi kartaa masaladaas waa laga dhawaajiyaa lianna waxyaaba asalka inuu calaykum la yidhahdo waxaa keeni jiray oona keenay sabab uu ahaa in nabigeenna sal allahu alay ala sl inkastoo ahlurame ahayn raxmad iyo barakatoona ay mudnayn laakiin asalka wuruudka xadiidka wuxuu ahaa nabigeena sal allahu aleh wasalam way u imaan jireen markaas waxay dhihi jireen assalaamu calayka yaa rasuul allah asaam marka waxaa weeyaan assalaam baa looga hoos qarinayaa waa mowt dushaada mowta ahaada kadibna caaisha dhawaaqa waxay leedahay wacalaykum assaam wallacna mowt iyo nacladba muxuu ahaa adinka dushiinna ha ahaata markaasuu nabiga gacmaa ka qabana alai sala slam o leya caisha saas ma adinta oo soo maqlays nabi allow waxa muxuu ahaa ay ku dhawaaqayaan iminka waan maqla u yidhi lasta bilkhibi alkhibi khadaacuni soomaad maqlin inaan u jawaabay wacalaykum aan u iri soo ma ogid in annaga waxa weyaan ilahay markaan barino nagala ajiiba oo mxuu aha annaga haddaan ilaahay aan barino oon habaarno waa nagala ajiiba ayagana waxa weyaan aan noola qabanayn soo ma marka asalka saasay ahayd marka gaalka haddii aad si toosa asaam ah, balaayo uusan marinood assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ma laga jawaabi karaa ha iyo maya xadiidkaa ka jawabi doon noo iman an anasin waxa laga radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi anas bin malik khadimi rasuuli illahi sal sl qaala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah slem idaa sallama calaykum haddii ay idin salaamaan ahlu kitaab ahlu kitaabka haddii ay idin salaamaan faquluu waxaad tirahdaan wacalaykum muttafaqun calayh an usaamata bni zaydin radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal allah slem mara wuxuu soo maray calaa majlisin boos la fadhiyo fiihi booska waxaa ku sugnay akhlaaqun dad isku dhexdar oo min almuslimiina muslimiinta iyo walmushrikiina gaalada ka mid ah cabadat alawthaan bayna qawsayn kuwa awhaanta iyo asnaamta caabado weeyaan iyo walyahuud yahuud isku dhex jir saddex federation wa waa yahuud muslimiin iyo kuwan mushrikiinta oo muxuu ah asnaamta caabudo fasallama calayhim annabiyu sal ll slam nabigeena calai slam wuu salaamay qasadka marka wuxuu nabigu ula dan leeyahay kuwaan muminiinta ah muttafaqun calayh baabu istixbaabi salaami salaamta sunnimeeda ayuu baab yahay idaa qaama hadduu qofka ka kacaan majliska oo faaraqa uu faaruqu julasaahu dadku la fadhiyey haddii aad dad la fadhidood ka tagayso inaad mxuu ahay dad salaamto inay sunnata ayuubaayo baabkaana weyaan aad an abi hurarata radi alahu canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay slam ida intaha axadukum yimaado uu ku ekaado ila almajlisi majliska hadduu yimaado falyusalim ha salaamo faida araada hadduu doono an yaquuma inuu kaca falyusalim ha salaamo mar falaysat ma ahan alulaa salaamta hore biaxaqa mid ka haboonaan badan min alaakhirati min alaakhirati tan dambe weyaan rawahu abu dawuud wtirmidi waqaala xadiiun xasan baabu alistidaani wa adaabihi baabu alistidaani idinqaadashada ayuu u baab yahay i wa aadaabihi aadaabta idinqaadashada qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu adlinami rumeeyow laa tadkhuluu hagelina buyuutan guryaha gelina oo hayra buyuutikum guryihiin ahayn xataa tastanisuu ilaa aad ka idin qaadataan aw tusalimuu aad salaamtaan calaa ahliha ahlkeeda aad salaamtaan haiska gelina weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waidaa balaqa aladfaalu ilma haddii ay gaaraan ay carruurta oo minkum adinka idinka mid a alxuluma waxkas iyo qaangaarnimo ay gaaraan iyo dareen ay gaaraan falyasta'dinuu ha idin qaateena kama sta'dana siday u idin qaateen aladiina min qablihim ayaga ka horreeyey ilmaha marba hadii ay mxuu ahaa tabargal iyo ku dhawaadaan ayagana waxaa weyaan ama halka heerkaas ay gaaraan ama ay ku dhowaadaan in ay idin qaataan weyaan awaal saddexaahna uu ilaahay u sheegayna waa jirtaa wa tacaala xadiidka siddeed boqol iyo toddobaatanaad wacan abi muusa alashcri radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi abu muusa qaala rasul rsulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam alisti'daanu idinqaadashada alaaan waa saddex fain udina laka haddii lagu idma ay fatkul oogal wayaan wailaa haddii lagu iidmi waayo farjic iska laaba muttafaqun calayhi xadiidka waa laisku waafaqay marka marba waxaa weyaan asalaamu calaykum aadkhul assalaamu calaykum aadkhul waxaana u yardhaxaysida ilaa un lagu maqlay qofka masquul ku jiri kara oo qabaysan kara wamaa ilaa dalika assalaamu calaykum aadkhul lagu muxuu ahaa jawaabi waaye iska laaba marka su-aasha marka isweydiisa waxaa weyaan telefoonka warrama qofaa telefoon u dirtay dhalo waa dhammaaday dadna waad mar labaadaad u dirtay waa kaa qaban waaye mar saddexaad u dirtay waa kaa qaban waaye mar afaraadki ma soo geli marka arinta ayada istiidaanka in lagu celiya ka warrama ah. <laughs> ya adab lhaatif risaalooyin baa laga qoray marka ha la ahriya jasakum lla khayran baabka isaga looga noqdo xadiidka aad wa can sahal bn sacdin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi sahal qaala rasul rasul kale wuxuu yidhi sal allah alay slam inama jucila waxaa loo yeelay alistidaanu idinqaadashada min ajli basari aragga dartiis ayaa loo yeelay muttafaqun caleyh tuulooyinka iyo baadiyaha aqalaa ku yeela qowlhulyaal waa taqaana aqalhorrigi marka albaabna ma iska bahal yaron baa saa ugu ama idulxir waxay dhahaan ayaa saa ugu kadibna waxaa laga yaabaa tuulaaleyda qofka markuu bartama aqalka soo istaaga inuu yidha assalaamu calaykum <laughs> bartama aqalku taagan yahay ku arkay arrintayda wuu soo geli markuu dadka khaasatan tuulooyinka degan marka baadiyaha looga yimaado qolyaha baadiyaha u badan intay soo galaan ama ilbaxshaarayaal loo yaqaano oo magaalooyinka ka agdhow soo dhex istaagi markaasuu le asalaamu calaykum asalaamu calaykum wixii waa halaabeen ya marka waa iska imtixaan muttafaqun calayh lidalika qofka idinqaadashada xitaa marka la idin qaadana qofka inuu albaabka isku beega albaabka aduu furan yahay guri uu yahay inuu albaabka isku beega ma haboono inuu inta dhinac u istaago saas kadibna uu ku salaam ayaa badan weeyaan waana wax macruuf oo la yaqaano xadiis sideed boqol iyo labaiyo toddobaatanaad wacan ibni ibni xiraashin radia allahu tacala canhu rajulun ninbaa muxuu ahaa noo warramay oo min bani caamir ista'dana ka idin qaatay cala nabi nabi ka idin qaatay sal allahu aleh wasalam wa huwa nabigana fii beytin guri ayuu nabi ku jiray fa qaala ninku wuxuu yidhi aliju waa kelima ah, adkhulu macno ahaan lafdigeeda lafdi fiican aanan ahayn aliju ma soo galaa fa qaala rasul la wuxuu yidhi lihaadimihi wuxuu ku yidhi ukhruj ilaa hada ninkan muxuu ahaa facalimhu waxaad bartaa alistidaana idinqaadashadabar weyaan faqul lahu waxaa tidhahdaa qul waxaad tidhahdaa assalaamu calaykum adhulu labadaas kalimisabadhig assalaamu calaykum iyo adhulu ma soo galaan fasamicahu rajulu ninkii waa maqlay nin daki oo caqli badan u ahaa faqala wuxuu yidhi assalaamu calaykum adhulu intaan la soo gaarinba u isgartay ku dhawaaqay faadina lahu nabiyu nabigu idmi sal sl fadahla wuu galay rawahu daawuud biisnaadin saxiix xadiiku waa xadiis saxiixa weeyaan nacam marka ninka intuu bannaanka taagan yahy inuu muxuu ahaa dhawaaqo ood soo salaamo oo salaamta aad muxuu ahaa bannaanka kasoo bilaabo hadda laakiin waxaaba ay ku fiican tahayba albaabadu a iska xihan yihiinba guri marba hadduu yahay nairobi hadda guri albaab furmiyaa la arkay albaabada iska wada xihan yihiinba albaabada waa iska wada xihan yihiin ganjeelooyinkaa wada xihan qolol muxuu ahaa shaqooyinka amaba falaadyadaa wada xiran tuuga iyo waxaa laga baqa iyo waxyaaba badan marka amaba adayga muxuu aha haddii soo dhex istaagi lahaydba bira muxuuha dhexdiina ku jirtaba aad وan kildta بن jambli radي الlah canه qaal wuxuu yidhi ataytu النabiya nabiga nimi sal اه slm fadahltu calayh waan u soo galay walam usli maanan slaamin faqala nabig nabg wuxu yh irjic laaba faqul waxaa tidhahda aلsalaamu عalaykum adklu rawah abu dawuud wtirmidiy waqaala xadiiun xasan dib intaa u laabato waxaad tirahda assalaamu calaykum adkhul ma soo galaa oo dib usoo fasax qaada ninka waa la tababaraya waa la barayaa muxuu ahay ariiqi habeen la gafa maalin baa loo laabtaa sooma marka waa sida saasuu sameeyey nabiga calaih slat slam xadiikan waa xadii xasana naam xadiidka amaba baabka boqol iyo ko iyo afartanaad baabu bayaani ana sunnata sunnada inay mxuay tahay caddayn la caddeeyo ida qiila qofka hadii loo yihahda lilmustadini ida qiila haddii loo yihahda lilmustadini qofka idinka weydiistay man anta waa kuma haddii la yidhahdo an yaquula inuu yidhahdo fulaanu waa hebel magaciis uu sheego fa yusamii nafsahu naftiisu magacaabo moxamed cali yuusuf ibraahim aadam hakada uu yihahdo weyaan ayib fayusami uu ku magacaaba nafsahu naftiisa bima yucrafu bihi wixii loo yaqaana min ismin magac aw kunyatin kunyada waxaa maa sudira biabin aw umin ya ummi fulan iyo abu fulan iyo qolyahan rekostiga hadda weli baaba ya fulani hataa qolyaha madowga way isticmaalaan mataqaanaan marka kunya iyo wa karaahati qawlihi iyo nacitaan la naca oraxdiisa ama qowlkiisa ana uu yidhahdo yawa ama waa kuma waa aniga taas inay karaahiya tahay iyo naxwe wix la midka ah lamid weya warfur oo kale iyo wixii noocyadaas ah xadiiaad waan anas radi allahu canhu fii xadiiihi xadiidka almashhuuri ee aadka loo yaqaanay fi lisraai walmicraaj nabiga dheelmintiisa iyo waxa weeyaan duullimaadka la duulimaadsiy nabiga ala sl urka la aadiyey iyo dheelminta loo dheelmiyey bayt almaqdis markuu ka warramayey qaala wuxuu yidhi anas qaala rasul rasulkan wuxuu yidhi sal dheer ayuu ahaa uma sacida bi uu ila koray jibriilu jibriil ila samaai dunya samada adduunyada ayuu mxuah ila koray weyaan ama samadan dhow fastaftaxa kadibna wuxuu weydiistay in laga fura fastaftaxa uu furad weydiista weyaan faqiila waxaa la man haada waa man haada kan waa ama qofkan waa kuma qala wuxuu yidhi jibriilu jibriil qiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula socda qala wuxuu yidhi muxamadun sala allahu aleh wasalam nabi maxamed uma sacida wuu koray ila asamaai aaniya samada labaad iyo waaalita tii saddexaad iyo waraabica tii afaraad iyo wasaa'irahunna iyo intii kaleo soo hartay ilaa todoba laga gaara wa yuqaalu intaba waxaa loo leeyahay fii baabi kulli samaain sama la arka albaabkeeda waxaa loo leeyahay man haada waa kuma fayaquul wuxuu le jibriilu jibriil ayuu le muttafaqun caleyh hadii marka aad nabi moxamed alai slat slam iyo mucallimkiisi jibriil ah oo loo soo dirayila uusan dhahaynin famaa baalunaa naxnu marka waxaa adabta ah qofki inuu magaciisa sheegay wix loo yaqaana uu sheega weyaan xadiiaad waan abi darin radi allahu tacala anhu qal abu dar qaala wuxuu kharajtu waan baxay leylatan habeen oo minan layaali habeenada ka mid a ah. faidaa waaba iyadoo rasuul rasulka al sal slm yamshi uu socdo waxdaw keligii uu socda fajacaltu waxaan gudagalay amshi inaan socda fii dili lqamari dayaxa amaba bisha harkeeda inaan ku socdo oo nabiga mxuu ahaa maadaama bacwaan socday anna harka inaan ku socdon iska yara qariyo ayaan gudagalay weyaan faltafata nabiga gadaal buu soo fiiriyey fara'aani wuu arkay faqal wuxuu yidhi man hada waa kuma waa qofkan faqultu waxaan idhi abudarin abudar weyaan waa aniga muusan dhihin ilaa codkiisuu nabiga xataa yaqaanay waa raggii saaxiib nabiga aad u la jiray aadna u yaqaanay muttafaqun calayh xadiidka aad can umhani waxaa laga weri radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi umhani ataytu nabiya nabigaan imi sal slm wahuwa nabigan yakhtasilu kormayrana oo qabaysana wa faatimatu faatimana tasturu asturaysa faqala wuxu yidhi man haadihi waa tuma qoftaan waate faqultu waxaan idhi ana aniga umahani umahani ayaanahay way nabi allah muttafaqun calayh an jaabir radi alahu taala anu qal wuxu jaabir ataytu nabiya nabigaan imi sal slm fadaqaqtu lbaaba albaabkaan garaacay meel albaab la marka nimid albaabkii ayaan garaacay weyaan faqaala wuxuu yidhi kuma ninkaa waa kee faqultu waxaan ana aniga jaabir baadhihi faqaala nabig wuxuu yidhi ana ana ana ana ana aaad qofka haduu yidhahdo muxuu ahaa intuu intaad ka suuqa suuqa suuqa haddii aad tidhahdo ka warraba macnaheedu maxay tahay suuqa suuqa ood laba jeer ku celisa ama saddex jeer waxay noqonaysaa inaad qof uusan raalli ka ahayn waxaad muxuu suuqa aad ku maqnayd inuusan raalli ka ahayn ayay ku tusinaysaan marka nabiga wuxuu ana ana u yidhi inuusan raalli ka ahayn kelimada ana ana la yidhahdo waxaa laga raba inuu yidhahdo jaabir inuu yidhahdo ku dhawaaqayaa laga raba weyaan nacam kaanahu aba sida isagoo nabiga kariha kelimadaas ana ana nacay weyaan muttafaqun caleyh baabu istixbaabi tashmiiti alcaatisi qofka hindishooda in la farax geliyo sunanimadeed yuu baab yahay idaa xamida hadduu mahaday allah alla weyne tacala korhay iyo wa tashmiitihi in la farax geliyo oo loo duceeyo karaahinimadeeda ida lam yaxmid illah yaxmad illah alla haduusan mahadin iyo wa bayaani aadaabi tashmiiti faraxgelinta iyo ducada aadaabta ay leedaha la caddayn la caddeey ayuu baab yahay iyo walcitaasi iyo mxuu iyo wa tataawubi intaba aadaabtooda in la caddeey ayuu baab an abi hurarata radi alahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal lah alay slm qaal nabigu wuxuu yidhi in allaha alla weyne yuxibu wuxuu jecel yahay alcutaasa hindisada yuu jecel yahay wayakrah wuxuu rabbi nacab yahay atataauba hambalaalyadana wuu nacab yahay qofka inuu halaalaqo ama hambalaalyoodo ilah wuu nacabi subxaana wa tacaala faida caasa hadduu mxuu ahaa hindishooda ahaduku midkiin waxamid allaha tacaala allo u mahadiyo kaana waxaa ahaaday xaqan mid xaq ah calaa kulli muslimin qof kastoo muslima ah, uu ku leeyahay samicahu qofkaa maqlay an yaquula inuu yidhahda lahu isaga yarxamuka allah allah ku naxariisto inuu ku yidhahda aq ugu leeyahay qof kasta oo mumin ah oo muslim aho qofkaa maqlay inuu yidhahda yarxamukallah allah ku naxariisto inuu yidhahdo u duceeyo ayaa waxaa weeyaan qofka dhan waxaa laga rabaa maadaama ay maqlayaan kuwa xataa bannaanka taagan haddii indishada ay maqlaan kadibna alxamdulilah ad ay maqlaan waa laga rabi meesha maxaa yeelo ina allaha yuxibu alcutaas wayakrahu altadhaa'ub faida catasa axadukum waxamid allaha tacala kana xaqan cala kulli muslimin samicahu telefishinka waran hadduu ninka isagoo telefisonka maraykan jooga widsho yidhaahdo kadibna alxamdulilah u yihahdo ka warraba bimuujibi hada alxadiid ya waxaa weyaan waa laga rabaa in muxuu ahaa ad yarxamukallah tirahda ilan samicahu samci baa lagu xihay samcigan meel dhow meel dheerba wuu dhacaa sooma alays kadalika ya ikhwaan qof haduu telefisonka intuu fadhiisto uu nabiga cala slam magaciisa sheego uu yidhahda muxammadun sala allahu caleh waslm waa laga lagaba rabo waa laga rabaa in kasta oo muxuu ahaa de fatwa meesha fatwa ay noqonaysa caawa <laughs> eh? Hmm? <laughs> maya baabkaas baab dheer waa runtii xaqiiqatan oona aad muhiim ah abwaab shabaxdaa jirta laakiin xukunka hadda ay qaadatan qaadanayn telefisonka kale abwaab waxaa jirta aanan salligaas ahayn oonan ahayn tashmiidkaas oo muxuu ahaa tiviyada ka dhacda oo laakin xukunkeeda qaadanayn ayaa jirto marka aad in loogu noqdo xitaa tan laftirkeeda in dib loogu noqday insha allah u baahan doontaa biidn illah caz wajal haddii waxuun khilaafkeeda ay soo baxaana dib baan ka cadayn doonaa ayib wa ama tahaawubu hambalaalyada ama halaalaqa qofka inuu mxuu ahaa afka ah yidhahdo kala taago fa inamaa huwa isaga min ashayaan shayaan xaggiisuu ka ahaaday fa idaa taha'aba axadukum midkiin hadduu hambalaalyoodo fal yaruddahu ha celiyo ma staaac intuu kara inta isku qaba marar saar yani isdhib u diid in mxuuaha uu afkaada kala taago ibliiska faina axadakum midkiin ida taaaba hadduu hambalaaliyooda daxika minhu shayaanu shayaanka ayaa ku qosla riwaayaad kalen waxay leeyihiin afkuuba ka galaaba dalaq ka xaroonaya waa mushkilad rawahu lbukhaariy xadiidka aad canhu waxaa lagu wariyey abu hurayra inuu yanumayna isagoo macaw meesha haystay radi allahu tacala anhu arda can inabi nabig wuxuu ka wariy sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa catas axadukum midkiin hadduu hindishooda falyaqul ha yihahdo alxamdu lilah walyaqul lahu ha u yidhaahdo aquuhu walaalkii oo muslimkaa aw saaxibuhu saaxibkiisa ha u yidhahdo oo meesha la jooga oo maqla yarxamuka allah allah ku raxmado oo ku naxariisto faida qaal lahu haduu yihahdo yarxamuka allah falyaqul ha yidhahdo yahdiikum allah allah idin hanuuniye wayuslix alla ha wanaajiye baalakum xaalkiinna iyo marka meeshii kii hambalaaliyo kii muxuuhan dhishooday ilahay buu mahadiyey subxaana wa tacaala ma haddaas alla wuxuu in loo duceeyo oo naxariis rabbi alla loo barya muminiinta dhanna xaq bay ku yeeshay isna ducada iyadoo loo duceey wuxuu muxuu ahaay dushiisa ku fuushay inuu qofku u ducooyey u abaalguda oo mukaafa'a u sameeya u yidhaahda yahdiikum allaahu wayuslix baalakum marka bal fiiriye mee halkaas hindisho ayaad rabbi mahad ay ka gaartay addoonkiin dishooday waxaa ka gaartay muxuu ahaa duca ka gaartay iyo raxmad alle kii u tahniyeeyin waxaa weyaan waxaa ka gaartay duca ka gaarta weyaan marka waa khayr fii khayr weyaan taaaubkana waa cagsigiisa xadiidka aad an abi muusa waxaa laga wari qala wuxu yidhi abu musa alashcri cabdulah bin qays weeyaane qaala wuxuu yidhi samictu rasulah baan ka maqlay sal slm yaquul nabigeenoola idaa catasa hadduu indhishoodo axaduka midkiin faxamid allah alla u mahadiyo fashamituuhu farax geliyo oo u duceeyo weeyaan fain lam yaxmad illaah alla haduusan mahadinna falaa tushamituuhu ha u bogaadinina ha farax gelinina ha u ducaynina waa war iska cad marka qofka haddii aad muxuua iska aamuso laakiin meesha waxaa laisweydiiyaa haddii qofku u aamus ma la dhihi karaa warniyahow ilaahay inaad ku mahadiso waad hilmaamtaye ilahay ku mahada ma la dhihi karaa oo ma la xasuusin karaa watacaawanuu cala albiri wataqwa baabka isaga qaar baa soo geliy qaar waxay yihin maya nabiga weligiis kama dhicin saasay leeyihiin calayhi salatu slam marka waa noo imaana qayb danbaa noo harsan insha allahu tacala aad an anas radi allahu canhu qala wuxuu yidhi anas caasa rajulaan laba nin baa hindishoodeen cinda nabiy nabiga agtiisa sal allah alay slam fashamata nabiga wuu faraxgeliyey oo u duceeyey axadahuma midkood walam yushamit muusan faraxgelin alaakhara kan kale faqaala wuxuu yidhi alladii kii lam yushamitu uusan faraxgelinin uusan u ducaynin wuxuu yidhi caasa fulaanun nabi allow hebel ayaa hindishooday fashammatahu waad u ducaysay wacatastu ana waa mxuu ahay nishooday falam tushamitnii ima aadan ducayn wuu yaabay oo ninkaan waxaan kala duwana labadaba saxaabadaadaan nahay talaamiidaadan nahay oan ku hoos joognaa ninkaan waad i ducaysay adna waad idhaaftay nabi allow faqaala nabigu wuxuu yidhi sal slm haada ninkan xamid allah ilahay buu mahadiyey subxana watacaala xamdigaas alla ayuu ku mutay in la farax geliyo oo loo duceeyo wa inaka adigana lam taxmad illaaha alla maadan mahadin muttafaqun calayh kadibna maadaamaad alla ku mahadinin allihii ku abuurtay aadan mahadinin in lagu ducayma mudid warka halkaasu ku xirma weyaan war waadixo cad weyaan xadiis aad waan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu yhi abu hurayra kaana rasul rasulka al wuxuu ahay sal slm idaa catas hadduu nabigu wuxuu saari jiray yadahu gacantiisa aw thawbahu ama maradiisa calaa fiihi afkiisasuu nabigu saari jiray alai slat slam marba hadduu nabiga hindhishoodo oo hindhisho ama gacantuu afka saari jiray amaba maraduu nabiga saari jiray alai sl afkiisa weyaan wakhafada wuu hoos dhigi jiray aw hada wuu hoos dhigi jiray bihaa hindishada sawtahu codkiisa nabiga hoos u jiray shaka raawi raawiga ayaa shakiyey rawaahu abu daawuud ayaa wariyay wtirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix xadiiku waa xadii waxa weyaan saxiixun bishawaahidihi marka aadaabta hindishada qofka haddii ay qabato inuu hindisho intuu yidhahda marka wax alle wixii soo faniinayey hadduu hergebaysnaan haba sheegin dee ku wada sayro wax qurux badan maaha marka inuu gacanta iyo wixii afka saaro ood marada saaro kadibna waxaa weeyaan eh, weliba codkana aad intii aad awoodi kara ood isku celiyo ood hoos u dhiga ayaa hadyiga nabiga calayhi salaat salaam waa nicmo weyn waxaa laisweydiin karaa marka qofka inuu markuu shoo yidhaahdo eh, muxuu ilaahay u mahadinaya macquul macnaa miya mise ma qaar waxay leeyihiin khaasatan raggan icjaaska cilmiga ah wax badan ka sheekeeya waxay leeyihiin qofka wuxuu ilaahay ugu mahadinayaa laxdada ayada qofka uu indisho uu leeyahay qalbigiisa istaagay qalbigiisuu istaagayaa nihaa'iyan oo qof dhintay laxdadaas oo dee hal ilbirqsi inay ka yarta laga yaabo qalbigiisuu istaagaya yatawaqaf qalbuhu kadibna dib buu usoo noolaanayaa marka qof dhintay oo soo noolaaday waa dee abcan xadiian kuma sugna waa raggan eejaaska cilmiga ah oo qad yukhtiun wa yusiibuun ayaa marka sheegsheegaan arintayda waxay leen qalbigiiya istaagi markuu kadib qalbiga istaago ayuu qofka ilaahay dib u soo nooleeyey maadaama ilaaha intii ku dilay ku soo nooleeyey hurdada waad aragteen alxamdulilah leeda axyaanii bacdamaa amaatanii wa ilaahi nushuur tanna waa lamid oo ah, ah, muxuu alxamdulilah taasaa keenaysa ay leeyihiin waalcilmu cinda rabbik ayib xadiidka aad an abi musa waxaa laga wari qal wuxuu yidhi abu muusa kaana alyahuudu yahuudda waxay ahaayeen yatacaatasuuna kuwa ishindhisheeyo oo iska keen hindhashada ilawa laska keeni kara qofka hadduu sanka qoryeeyo toos bahash way kasoo boodaysa sooma samayn jireen yatacaatasuuna kuwa ishindhisheeyo cinda rasulilah rasulka al sal slem yarjuna ayagoo rajaynayaan an yaquula lahum in u yidhaahda nabiga yarxamukumullah allah idin naxariisto fayaquulu nabigu wuxuu dhihi jira calayhi salaat salaam yahdiikum allah allah idin hanuuniyo wayuslix alla ha wanaajiye baalakum shanigiinaan khariban iyo dhibkaan i waxaan aad wadaan ilaah ha toosiyo oo dad kharibana tihiin allah idin hagaajiyo hanuun allah idin siiyo saasuu nabiga dhihi jiray raxmaddii iyo barakada ay rajaynayeen nabiga muxuu fooda uma saari jirin cagtana uma saari jirin ayagana way fahmayeen way abnaahum ilmahooda say u yaqaan u yaqaan nabiga inuu nabi muxamed alai aq yahay lakin maca dalika xasadunbaa u diiday wax kale u diiday lama arka weyaan rawahu abu daawuud ayaa wariyey wtirmidi ayaa wariy qaala xadiiun xasanun saxiixun weyaan marka ma lagaga qiyaasan karaa marka arrintan raxmadda in loo diido kuwan oo markay muxuu ahay haddii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu nabigana alai walaykum ayuubi wacday mogta haddii laakiin aad macnihii fahamto marka kan waad ujeedaan nabigu macnihii ugu fahmay alxamdu lilah cod ay leeyihiin wuu ka leexday marka raxmaddii wuu ka leexday nabiga calayi slat slaam wuu ka leexday barakadii ugu duceeyo wuxuu leexday inuu ilaahay u weydiiyo inay hanuunaan xaalkoodana ilaahay u wanaajiyo subxaana wa tacala dad toosan oo suuban ay noqdaan aad ilaahay u weydiiyo subxaana wa tacala xadiidka baabka u dambeeyo cashirkan insha allah tacala u dambayn doono biidn illah cza wajal xadiid siddeed boqol iyo afar iyo siddeetanaad wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala arda qala wuxu yidhi abi qaala rasulula rsulka wuxuu yidhi sal allahu aley waslem idaa taha'aba hadduu hambalaalyoodo axadukum midkiin falyumsik ha qabta biyadihi gacantiisa calaa fiihi afkiisa haku qabta weyan afka ha saaro fa ina shayaana shayaanka yadhulu afkaas ayuu ku xaroonaya weyaan afkaas ayuu geli sida awgeed marka afka intuu shayaanka usan kaaga xaroonayn intaad leedahay yuusan baalkuugu tagin waxaad yeeli afka gacanta saar weeyaan rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdi rasuuli mustafa